baadki iyo humidkiisaas oo kale waay fi galabati kalib ahaati daraadeed iyo lagu cudurahaa wlqira'ati tacadur ha watacadur lqira'ati akriskii cudbaasi daraadii waa cudraa bicuufi tamaxnuci iyo naxwi maxaa waaye sucaalkii waaye hadii la maxafic waa kala yaadiyey galba daraadeedii walow cudra hadii lama arka kami tafsiir maxaa yeelay ilaba waxay tahay tafsiir manaha madacin intooda ka tunfaci taasoo kale walow cudraa haday gaalib ahaado tandishkii hadii ka gaalib ahaado oo lama xaraka ka muuqato ish ish ma lama xaraka ka muuqato afkishooy kulaay qadi ilaa maroo aalia xarfna ay ka muuqdaan walmucdaa circirkaas oo kala waaye marka caajiba qiraa'ati akriskii waajibka ahaa aa cudadooni yucdad wal cudraa musaligii kacaajibalqiraa qiraadiya cuslaati aa ka cuslaati waxis akri waaye adkaantii qowleyda aheyd waa lamid laguba dalaadeedi tanaa eh, bialabati kamaxafa ka muqdeen alaba daraadeed loo cudraa taasoo kale qosolkii daniinkii yani xaadkii ini cadaabkii kulli macnaahu maali xawaaye kuwaas kulligoodii naagniga salaada ay goohayaan waa loo cudraa si waaye marka cudraayo marki waxa waaye maxaa shard a ah la rabi waxaa la rabaa qira'ada inaay naftiisa maqashaa la rabaa faatixaas akriyo waayo yani inaad boqlo waxaa la rabaa yaadkii kulliga galjaabi ma lagu cudraayo macnaha maxaa waaye lagu cudraa eh, eh, eh, hadeysa markiisa cusmaanka akriska waxaa rabtaa akriska inaad furato duunta ay ku furanto maanta xadiid akriyeysi oo axkaafta saacideed waajibaadka ahaa akriyeysi markaa waxaa tiri da waaa su yiri waa lama carab waxaasu dhahaa yani inaa akriskii cuslaadi ina ku tuugaado oo dhulka ay furanto aan ina asku waxyaabahaas kulli inaa furanto codkii furmo oo ma fiirni ay maqasho maxaa la ahaa shardiga imaa naftiis ay maqasheen qayda tahay aa daraadeed waa lagu cudraa waxaa la rabayaa taasa ay naftiis inaa maqasho markaas ir waxaana ushuri intaas nuntii xirantii oo akriska ka xirmi oo cuslaatii iyo kuran tacado akrida ama akriskila cuslaaday wajahri laa tacadud jahri jahriya cuslaadi malowa cudraayo hadii atiraayo cudraayo salaadi ma buriso waljahri malu cudraayo cudar liljahri jahri malu cudraayo tacadud ljahri laa yucdaru malu cudro tacadud ljahri jahri yani cuslaashihiisi alaaqidiis alaaqinay kor aayo aka cuslaas kor ma uqaadi karo akriskii kor ma uqaadi karo wakti dahrina waa la jooga maaha waaa dukaaco cisha dukaa marba dukaa fijir dukaa taasna hmm. mana wa cuduraayo taas madmaya laljahro hadan cuslaadi maxma ma ahaa la wada macnaha waxaad keenta adkeensadii adkeenta lama xaraf aas lahin daraadiis maya waad bureysa hadi dahri aaa hadii jahri ahaan aswiaaho aswiaaho amase waxyaabaha taas camal aswiraha oo codka ka bahda ahaan asu jahro oo lamaxalka asu jahro ama wax ka badan yani malagu cudraayo waa iskarsanaysto sirta salaada jahriya ba ahaatee muxtacawa ahayd cisha tahay dhawaaqaas keeni waaye inaa kor uqaado ha iskarsanaysto salaada kujirayso kalima waa laga rababa male si aada ahayd alagarawa malehe itiraysaa kor loo qaadi wado faatixa lamada rakacoolo maqribkii cishiyey subci saameyno waa keeni way oo ka cuslaadeen in lama caraf imaadiyo adkaysasid mala aqbalaayo sanax malo camal ma aha mala aqbalaayo lama caraf keensa iska sareesto salaada ahaato jariba ahaato imaam nawawi xaashe radi allahu tacaala canhu waardaah walan ukriha hadii la ikraahiyo oo la dirqiyo ala lkalaami waran oo war hadii loo dirqiyo hadal hadii loo dirqiyo badala salaatu salaadiisa waa bureysaa hadal a loo dirqiyo walan ukriha hadii loo dirqiyo qadka oo tukahaayo ukriha almusali ninka musaliga hadii la dirqiyo ala lkalaami kalaam war a loo dirqiyey salaadii dhexdeedii yani soo ku jiro alahiri waa lagu dila hadii kala waran iska hadal hadal hadii kala waa lagu dila hadal alahiri kalaam yasir oo yar aa lagu durkiy hadal alahiri lama yar bas lama xarfeyneen ma yani maxalxaraf ka dhig xigi kale aa lagu durkiy hadii lagu durkiyo hadal hadii kale hadii kale mawlid dilaa hadii kan mawlid dilaa bas badl fi اlazhari mana qabalo fi اlazhari marki yani khilaafa ku jira ama azhar markii hira khilaafa ku jira muqaabilkiisii waxa waaye yani muqaabilkiisi waxa waaye mabruuso mawaay waxa leeyahay waxa waaye yani fi اlazhari amana qabalo badalat salaatuhu salaadiis waa burisaa hadii lakasa waa inaysa jaahil ahay waxaa la kasay macnaha waxaa la kasay inuu jaahil aska ahay la kasay inaa jaahil aska ahay aa la kasay iska jaahil ahay hadii lakaso salaadiisi yani intaas kulli waxaa la wadaa yani yani muslihi camal ma oo magaciisii buhuri oo wax camal ma aha ti oo isirka aad buhuri leeyahay ma kan waxa waaye waa fala waa cashabi waxaa layidhi waran amaki waa lagu jiraa waa lagu jiraa waa cashabi waa waran maxaa sii war yar warkaas oo yaraay oo idraaha ku yimi salaadii waa ku jiraysaa fil asax nama qaban fil adahimiya في الأظهر صلاadي waa buraysa وaxaa laleeyaha taasi drوra ma ahayn drوro ma ahaanin n drوra ma ahaanin meeshaan waa lإkrاahiy a laleeyaha amar oo naadir waa ikrاah ikrاah salaada dhexdeedi in qofka la hiraa waa lawajibaa ee hadii kala waran shay naadir waay naadir waaye naadirna xukm lahaani wanaadir laa xukma lahu naadir xukma lahaanin walan hadii kal walajila al waxaa ratoo yahay nin oo waysa iska buri yihid hadii kal walajila us al yihid hadii kala walajila ama yafa ama dika saa taawa hadii kala walajila al taas dawaadeeda suciyeel ama waaa li natantaa adiga lagudila waxbay ku burihaayo suubi hadii kale lagu dila xada xadaaa la igraahiyey inkaas lamanino kaadi kaadi kaadi iska keen ama waa lagu dila saas ku jira hadi iska keeno saa camalas aa jiri saas hadii yani igraahay ku timaado naajira tahay salaada kubureysa naaganaagtantaa adiga lagu dila waa saas salaadii bureysa maxaa yeelay naajir waayo waxaa saas amar ay dhacaan igraaqa salaada lagu jiro oo naagtaa walayiraa xadaf lagu hiraa yani oo dikartaataa walayiraa kaada lagu hiraa naajir waaya dhici kara waay yad yahay waa yad yahay maxay saa u yarna xugum mala oo fuqahada waxay tahay waa naajiru laa xukma lahu ma oo naajir xugum ma ninkaasi meel islaam waa la kasi ma oo waa la kasi min rijaalaha la kasi markaas meel magaciisi aadaka yani aba ku islaamo meel culamada kadheer ba ku islaamo islaam magiisi meel wakti dhow ba ahaato waxaa la aalo kasi haddana inaad salaadii as ata amase waxaa la kasi inaad sabqolisaa as hadalkaas yar intaan dhan as maxaas ahaa ikraahi maxaas maqahaa makaankaas oo la cujraay waaye hadii yasir yahay waay marka loo igraayo karaanta ina tasir yahay waay hadis yani <clears throat> marka la igraahay hadal yar la igraahay inta cabsadis kusna yani waa iska warami amar naajir waay igraahi xadidka igraahi oo kala waay marka loo igraayo ilis lagurinay camal amar naajir waay naajir xuna lahaani faajirkii ninkii faajirka ahaayo hadii tirada inaa kujido kasdoonayo oo agtaa asoo joogsado asyaa inta isaaba ilaa salaad iska dhameeyo yani taas waalid kusio waalidna ilaa iska dhameeyo waajibahay aa hadal gabaratu asku ikraahiyo salaad waajibaytaa fi lafari marka laleehayo oo fi lafhari laleehayo waxawaaye waa kaas markii saa iska heeso intaa khilaafka waxaasku imahaa khilaafka waxaasku imahaa markii oo hadalkaadi afjir yahay waay khilaafkaas hadalkaadi marki jir yahay khilaafaa imaanaa adhari meha waaye haddii hadal badan oo lagu ikraahayo wax kalimo ama wax ka badan qofku waramo ikraahna loo yeeli salaadii waa buriyesaa jazmaan ahaan oonaan waa buriysaa في اظhر waay waay dhbn hadii laakin hadalkaas dan yahay jزman waa buraysaa في اظhri hadii hadalka yar yahay waa buraysaa hadii hadalkaas yar yahay adhrkaas ka yani hadii hadalkaas daran yahay jزmanda waa buraysaa lح kalimaad gaari hadalka isku hadli ama waka badan waba waay jزman salaadi waa buraysaa marka adhrkaas imahay hadii hadalka yrsir yahay walow وaتق hadii isku waramo bimdni qur'aani qur'aanka kiciisii aad kuwaramay madnigiisi ad kuwaramay biqasdi tafhiimi kasiisin daraadeedii qasdigeedii aad u waramay hadda oo sheeka kulbataade yaxyaa yaxyo kudil kitaabo kitaabka qaado haddii qasa in qasadaas adib qasdo معه مع التسليم جاءة أغرب القصد لم تبدي وإلا ما أقدمه وقت إطلاقي بدل الثلاثة قال معاني لم يبقى دوك لها ملك عيسى واحدين من هذا القرآن القرآن تبهيه بقصد التسليم كثيف تراد هذه يسوء نواقع صوت يسوء نواقع آسف لا يحدى قد الكتابة إن قصد هذا قصده معه مع التسليم كثيف المعي هذه aasaan akri hadis arso lam tabdu madureyso lam tabdu madureyso <clears throat> macnaha waa camal waaye min min caadi ah hadal caadiyaskaas min oo mehasaa wa qur-aankaas waafaqay qur-aanka as waafaqay laakin hadal caadi waay min magaciisa ahlihaa addunyasa kitaaban qaali aa tirahay ama waxaan raadicsaneyn waxaa tiri yaa yaxyada kudri kitaaba salaada ku dhex jirta qur-aan waa yahay haddii oo loola jeedo haddii loola jeedo qur-aan qur-aanka loola jeedo qur-aan waay wax kale maaha laakin kalaam kalaam waaye ama qur-aan waaye oo yani hadal waa qur-aan waafaqay hadal oo qur-aan waafaqi waaye min caarifi wax kasaayo oo hadalkiisii qur-aanka waafaqay waay waxaa lamid ah dabaaid kusoo joogsadi asaad ku dhex jiro waxaad tiri dabaaid kusoo joogsadi asaad ku dhex jirtay waxaa kasta inay galo idin ay kaaweedihaayeen ay ubaahdeen idin ay ubaadeen galoodii idin ubaahdeen waxaa tiri udkuluhaa bisalaamin aaminiina waa islaafaqdeen qur'aankii akriskiisii askeehi calaa kuli hadaas keeh hadal oo waxa waaye carabi waaye maca daalika oo qur'aan waafaqay hadii qofki asihay quraan akris quraan asihay kuasadi iyo galintooda idinkiisni oo idoodi inaa magaciisi ah, idinki idinka idin idinkiis idinka ware hadi idoodina aad isku darti lamadaba salaadi la bureyso kasidi inay soo galaan waa idmeysi oo qur'aana waa ulajeedi oo ulajeedi salaadaa ma bureyso wailaa wailaa la jeedi hadu qasadii habal caadiya ad ujeeda maati ayahnaa ku dhesitaa amase ya rijaal maho saka niyata qasdohaasa waxaa tiri ulajeedada waxaa waaye salaadaas od ulajeeda dadka soo gala ad uleenihi oo wax kale oo qur-aan ad ula qasdi kasidii sirlila ula qasadi salaadaas igr waaye baadil waaye hadii ba la ilaaqo oo shay bacd asbin kelid asbin waa ahli asbin waaad maqaa inaad dad uasbin yaaqi kalaam maxaa ku cad inaad dad uwarameetid qur'aan u waa yani iska ilaaqday waa iska ilaaqday waa ilaaqdayo markaasi hadii saa uhamaasid aad ku inaad habal yahay ku cadaadi waxaa tiri soo gala aad tiri mano udkuluhaa bisalaamin aa tiri qur'aan waxaad uga jeedaa inaad gelidoodii ad sheegtid muhim ad cudmuwaatid taasi waxaad ku cadaaday war inaad siinaad ku cadaaday war aad ku cadaaday ixtiraaz ixtiraazka intaas kul ixtiraazkeedii waaye ixtiraazgii waaye marka intaan asoo sheegn waaye falaa tabdl salaadi babusto maaa ldi maas ilaa yani uma qasdin mulajeeyo ilaa mulajeeyo qur'aan waasu qasdi tashiin keliyasu qasdi oo amaka shayba muqasimo waa idlaaqi badala salaati wabri maxaa yeelay bani aadamka hadalkooda shabahaa qur'aan mana fahaayo qur'aan waas kuna qalahaay qasdiyaas kuna qalahaay inama waagi kitaabtiisii daqaa'iqa ah yani aan ku sheegay kitaab lahaadka waaye yani inta nihaayka qulkiis afrad mid waxa waaye qad qiraat akridas qad falamaa qira'a i ogeysis qad kasiisid si saddexaad ogeysis qad si afraad kadib maqadin awalka iyo haaniga ma kumburayso haliska iyo raabica waa kumburaysaa wailaa badalat ala lkatay hadal oo nafiisa waaye aan laga maarmaynaynin fikirkeedi as yani kusoo hormaray watxiya adkaari walaa biqasi qur'aanin ilaa badalad waa burisaa ilaa damasha uqasdihe macnaha akris uqasdin ilaa tashiim as uqasdi ama se shayba uma qasdin babal aguagulaysaa akriska qasdi as rawaa loo qasto salaadii waa intaas oo sheeg salaadkeedi waducaai ilaah tugmadiisa kuma burtiyo ilaa an yukaatiba inuu la khidaabo maahane ilaa an yukaatiba ilaa an yukaatiba inuu qofka la khidaabayo maahane amuru khidaaba bislimaad maahay qofka isulejeeyo waxaa waaye ninkii ilishiis uyiri yarxamuka allah yarxamuka allahu taasi khidaabkaasi salaada waa burihaa raximah llahu ala riita waa bidirihiisu hadii damiir riita raximah llahu ilaah naxariisa camla sira allahuma irxamhu asiraa waa cajilaysa hadii yarxamhu allah asiraani umigooba kawgulaysa ninkii oo magaciisa hindishii oo hindishin hadii maqdimiisa alxamdulilah tirsi kanne waxaas ulishi maqlaayne yarxamuka allah waa ula soo dhaari waa ula hadlay hadalkaas walahabo ilaahku naxariistaas lagula muhayay waa ku guraysaa markii lahuri taqbulu salaata bimuslim cabdeen oo bicabdi muslimiin waxaad kusuubaraa kaas dhaab aadamiyi aadamiyi aadami sadaabkiis kusuubara kaas tan waay dhaab aadami waaye oo ilahay nabiga nabiga dhaabkiis ahayn sala allahu alayhi wasalam nabiga khiطaabkiisa diidiyahay ma bureyseyo marka nabiga asalaamu alayka ayuha nabiy lalahayo atexyaadkiisa bilaahayna asalaamu alayka ayuha nabiy dhaab waayo imaam yarxamuka allah meesheedii waxaan guri lahayn haysadaa yarxamuhu llahu yarxamuhu llahu allahuma irxamhu waa ku la timid ducaa la timid hadii jibri ad timaadi yani duco ad timaadi maxaa lii duco iyo jibri waxaa lamid e subxaana rabbi rabuka camal waaye ama addoonkiis idi waxaan rabaa yani addoonkiisas idi lilaahi calaya an catiqaka waa guri waa la xufuray waxaa lagu soo reebay masaa'ilka la wado duco kitaab ku jiro oo magaciisi iyadana taasuusa allahu acuudu billahi minka min sharika washari saas oo kale xadiid waxaala midtaas xadiid sidaa amantu billahi ladi khalaqaka amantu billahi ladi khalaqaka rabbi rabuka allahu intaa kulli waaas hadda waxaa lamid ducadii duco waxaan rabaa shardi waxaa u ah tacliiq inay ahaan khiaab inay ahaan tacliiq khiaabkii waxa waaye fi asriwaay is raxamka allah waxaa leeyaha waa ku buraysaa maxaa la rabaa inaa siraa yarxamuhu llahu eebno damuur eeba salaada kuma burayso haddii khiaab isyimaad khiaabkaasay ku buraysaa salaada ducona kuma burto waa kama dhino laa tqdru bdikri walaa bducaa'i kuma gurto laakin shardi waa ducadaasi yani nadr hadii yihiin inta bducaain walaa tqdru binadrin kuma gurto nadarkiini kuma bureynin nadarki waxyaabahaas kuma bureynin دليل تعليقي تعليق الآن هذا الضواب شرط كاسة كاسة نظر أبيد مدريت هذا أبيد المدعو أبيد يعني مدعيت كل العقاب يورث الله هذا يدل تعليقي هذا دخل وهذا تعليق يعني شفي الله مريضي في شفي الله مريضي حبي أو إلهي مريضي ilaahay caafiyo asho ilaahay siiyo weyo haddii ilaahay oo magaciisii yani calayada haakufii ah hatirci kuraqaba haddii ilaahay maydkii caafiyo haakufii ah oo ilaahay likiibil caafiyo kufiibil kuraqaba atiri salaada adeeri waa kufureysaa البدراعي إن سلمت إن سلمت زيدا وعلي كذا وكذا آه فلا توقف بريسها تعليقي فانت النظر فيها إن شفي الله مريضي فعلي عتق رغبها تري ثم أو دعاء إله إخباري سعيد مناجاة الله واي إله مناجاتي سواي دعاء المشي ذي إلهي يعني لكل يضرمها ثم بريسو أما بني آدم bureyso ama bani aadam in shafiya allahu mariidi facalaya tacliiq waaye waa burtay salaada waa ku bureysaa munaajaat ma aha hadii munaajaat ullahi ay tahay kama bureyso dikrigii ducadii ala soo sheegi bismi illahi الرحman الرaحيم اللهma صل عlى سيدina محamد وعlى آliه وصaحبه وسلم وجعلنا بمجهلنا علمنا بمجهلنا وذكرنا بما نسينا صليت يا لطيف صليت الواسعة وعنها سليم ولو سكت قبيل imaam nawowi radi allahu tacaala canhu ardaa waxaa sheegay walow sakata hadduu shubhiraa shub shab shib dadka maxaa la shib soomaaliya waxay tiraa shib aan lamaho amarkan shub hadii shub waxay yidhahin waxaa la shubaaya ma anigu waxaan lamada shuba weyna shub ama hadaw aamusa iska walow sakata hadaw aamuso dabuuri laami yani wakti dheer hadaw aamuso sukuutan aw aamuso sukuudkood yani dabuurada dheer sifata mudaafa mawsuufina low sakata dabuulan low sakata oo dheer hadaw aamuso oo bilaa garadin garab la-aan muraad la-aan aamuso lam ma burto salaatahu salaadiisii fi laصaxi mana qabano ismi mae yani i ai i aصaxi muqaabilkiisi waa burusa burusa kasa aamuso dawilan minta dheer hadaw aamuso yani abaar hadaw aamuso asomaliyan abaar manakaamu dheer hadaw aamuso qadar hadas aamuso oo qadar shibhira unakana xamar waa leeyahay shib iyo shub sale shib leh manio lakin somaali waay kale shib ay aaa shib iyo shub ada hadasatana alii shib ayal kale shub alihi antusina aran manus afgani afgaanan dola waaye lakin yani daanan dola ma iskalman saasa afgaanta lawaran xalas afgaanan dola waaye dola af somaali aan mawdu daanan dola waaye yamrin shib hadii laa hadan hadii alin shub waxa waaye ceelka alshuur hadii shib lirani aamus waaye walow saka daw aamuso ama ka shidhas yaraa bawiilan